ancinaya una jirin suuro shabahdana fuqahadii wada ogolaadeen hadday daruuro timaado oo dadku masaajidkii dadku bato oo musallihii ciidda dadkii ka bataan oo meel la istaaga la waayo oy noqoto jamaacadii iyo jumcadii ha ku dhaafto ama halkaa koonaha kala qoro oo safkaa hormari ay soo gaarto de jamaacadii in la tukado lala tukada fadli iyo nas bay leedahay tan laakiin hareeraha insaan la yidhaahda nas maanica ma laha walidaalika rag badan fatwon jireenoo fuqahada xanaabilada kamidihii hadday cinda daruura timaado oo dadkii jamaacadii meel kale u istaagaan ay kaga xirtaan waayaan jaaza taqadumu wejigiisa maahane inta kale sababka horey waa laga geli karaa bay yidhaahdeen lianna salaada jamaacada iyo gudashadeeda muqadamun baa laga hormarinayaa in waxoogay ixtiyaadkaa la ilaaliyo sida looga hormariyey salaaddii acdaartu markay timid in la jamciyo wakhtigeeda in la ilaaliyo jamaacadii baa laga hormariyay waxyaaba badan wa min hunaaba haddii aada maqashaan hadda ciiddii musallihii dadkii wuu buuxsamay dadkii markuu qaadi waaye hareeraha horay baa loo baxay oo imaamkaa laga hormaray haddaad maqashaan masale jadiid oo cusub oo gariib a ah ma aha waa masala halkaa cuskato haysata masalada waxay u kalifeen asaa uga hadlo calaa kayri alcaadati waa masale ciid kasta dhacda oo soo noqnoqota weeye marka masaladu fuqahada maalikiyaduna waa qabaan fuqahada xanaabilada mutaakhiriinta qaar ka midana sida sheekh islaam ibnu taymiya iyana waa fatwoodeen mar haddaan nas cad lahaynin daruurana ay timaado in la tasaamuxayo imaamka wejigiisa maaane hareeraha horay safka loo jeedin karo sidaas bay qabaan marka masaladu ijtihaadi weeye baabku yahay xaaladaana iyadana xogteeda hay oo ka warqab wain sallaa fi lmasjidi hadduu ku tukanayo imaamkii waalma'muumu ma'muumkana khaarija almasjidi uu yahay masaajidka banaankiisa qariiba minhu kuse dhow wahuwa caalimun og yahay bisalaatihi salaadiisana og yahay walaa xaa'ila wax kale xirayo gidaarana uuna jirin hunaaka meeshaas jaaza waa bannaan yahay halkanna wuxuu ku leeyahay hadduu imaamku masaajidka ku jiro adiguna bannaanka aad kaga xihanayso way asaxaysaa salaadii laakiin shuruud baa ku xihan shardiga koobaadi waa inaad dhowdahay oodan fogeyn shardiga labaadi salaada imaamka waa inaad la socon karto rukuuc iyo sujuud iyo istaag iyo fadhigii shardiga saddexaadii waa inaan gidaar idiin dhexaynin saddexdaa shardi waxaa wax daliil xujo muctabara yeelan kara wa huwa caalimun bisalaatihi keliya baa yeelan kara sababtoo ah kaasi wuxuu tilmaamayaa inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi in lagu daydo kudayashadana waxaa asaas inaad ogaan kartid wuxuu samaynayo si aad uga daba samayso walidaliku nabigu yihi fa rakaca farkacuu ka daba rukuuc haddaadan ogeyn ogeynba inaad ku rukuucay salaadu hadaba rukuuci waa inaad ogaan kartaa inuu rukuucay iyo inuu sujuuday shardiga ah waa inuusan jirin waa inuu dhow yahay fuqahada shaaficiyada waxaa laga dalbaxay waxay isku dayeen inay xadidaan maxaa dhow maxaa fog markaasee qaarkood waxay yidhaahdeen alaai miati diraacin saddex boqoloo dhudhun waa inayna ka badnayn waa iska laba boqoloo mitir iyo wixii lamida masaajid hadduunan ahayn wasaxiixu waxaa ah salaada hadduu ogaan karo sufuuftuna ay dheeraadaan mid lama ogola sharcan sufuuftii masaajidkoo iska bannaan bannaan inaad istaagta lama ogola halka masaajidka banaankiisa oo banaan adugu inaad tiraahdo maqli oo jidkaa u shiriikaan istaagina lama ogola laakiin xaaladu waxay mafruudo tahay jamaacadii hadday badato sufuuftiina dheeraadaan oy shan boqoloo mitir gaadhaan intay isu jiraan maxaa la samayn mar hadday sufuuftu ishayaan xataa fi lmadhabi asaxu lqowleyni cibrada daliilkana marka la eego waa inay salaadu asaxaysa wey shardiga saddexaadii walaa xaa'ila hunaaka inaan gidaar idiin dhexaynin gidaarku hadduu maanic yahay mutaabacadii hadduu reebayo iyo ogaanshihii hadduu reebayahay ada waa maanic reebi kara laakiin gidaarka masaajidka dhexdiisa idiin dhexeeyee reebi waayey wax bannaanka markuu jeedi aad taagan tahay buu idiin dhexeeyaayo uu ku reebi wax deliil oo la cuskada ma laha macnaheedu shubkan kaa koreeya waa gidaaree kaa reebi maayo masaajidkaa ku jirtaa banaanka haddaad kaga xirato albaabkan la celiyana salaadaadii asixi mayso way warka macnihiisu sababtoo ah kan gidaar baa idiin dhexeeya oo kan kore gidaarka noo dhexeeyana haddaba gidaarku bidaatihi haddii salaadii la ogaanaya taiir inuusan saamayn lahayn baa ka cad markii masaajid dhexdiisa lagu jiro masaladan fuqahada shaaficiyadu ishkaaliya waxay keentay masalada la yihahda markii minhaajka la akrinayo ka saxnin wasufatin la yihahdo baabulimaami waalmaamuumi haddii guriga qolkii jiifka iyo barsadii fadhigii oo kala xiran irid laysaga soo wareegana u duleesho ama meel daaqadihiiyoon la mari karin ay u dhaxayso jamaacada ma laysaga xiran karaa ka saxnin wa sufatin masaladaasoo iyana masaailka kitaabka manhaajka dhibka badana masalada keentee waxaa weeye xaail baa laga cararayaa cibrada muctabarka ah sharcan waxaa weeye laba arimood in jamaacadii ijtimaaca baa loogu talagalay ee dadkii isugu yimid meesha aad qayb ka noqon karto oo sufuuftu meeshay kula gaaraanba dadkii aad ka mid tahay iyo salaaddii imaamka inaad ogaan karto isbedbedelkeedii labadaa unbaa aasaasa inta kale waa ijtihaadaad ragga qaarkii la qumanaatay wey faslun fii salaati lmusaafiri weye kana musaafirka salaadiisii sidee buu u tukanayaa wayajuusu waxaa bannaan lilmusaafiri qofka musaafirka ah qasru salaati salaadii inuu gaabiyo alrubaaciyati afar afarta ahayd inuu gaabiyaa baa u bannaan halkan laba mas'aluu mualifku tilmaamay kow xukunku inuu jawaas yahay walaysa kadaalika sidaas maaha laba qowlun baa midkood uu saxiixsan yahay in la yidhaahda qasriga qofka musaafirkiihi waa sunna mu'akada in la yidhaahdo oo aada u adag oo fadli badan weey oo musaafir markaa taheed aadan asbaabta qaarkood kugu tacalluqin inaad gaabisaa salaada ka fadli badan inaad dhammaystirto iyo in la yihaahda qasru salaati lilmusaafiri waajibun weeye markii nusuusta loo noqdo labadaa qowl midkoodunbaa asixi kare mutlaquuljawaas way iska bannaan tahay ma asix ma asaxayso haddii la yidhaahdo aayadda qur-aanku soo ma ahayn waidaa darabtum fi اlardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaati salaada inaad gaabisaan wax dembi a ah ma laha nafyu ljunaaxi waalxarajna waa siyaqa iyo alfaada ibaaxada iyo jawaaska keena sow haddii la yidhaahdo waxaan leenahay asal ahaan haa laakiin isticmaalka qur-aanku mar kasta sidaa maaha qur-aanku mararka qaarkood falaa junaaxa wuxuu u isticmaalaa wuxuu sharcigu jideeyey oo uu waajib ka dhigay laakiin adiga laga baqayo inaad waxooga yar cuslaysato waxaa lamidaba ah haddaba aayaddan tan waa caddayn doonaa insaa looga jeede waxaa lamida ah aayaddii awaafka sasafiya marwa ina asafaa waalmarwata min shacaa'ir illaahi faman xaja lbeyta aw ictamara ninkii xajiya cumro kacbada u taga falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihimaa inuu awaafo awaafkii sacyigiii safiya marwo sameeyo wax dembi a ka soo gaari maayo maca annahu ay rukni min arkaani alxaji walcumrati ka mid tahay oo la-aantood camalku ansaxayni saa maxaa loo yihi markii la yihi ee curwat bnu zubayr uu sidaa ka fahmi gaaray raximahu llahu tacaala buu umulmuminiina caaisha u tegey waxay yihi soo falaa junaaxa lama dhihin markaase waxay tihi yaa waladii sidaas ha u fahmin dadka qaarkood baa jaahiliyadii u jiray hadday soo cumraystaan inay safiya marwo dhexdooda socdaan bay culays dembi u yaqoon jireen way yar dhibsadeen war dhib ma leho ordaya waaa ladin diray sameeya waaya nabigaa yihi iscaw fa ina allaha kataba calaykum sacya ilaahay waajib buu idinkaga dhigay salaada musaafirkana nabigeena calayh salaatu wasalaam axaadiis badan baa ka sugan horta isagu weligii isagoo safar salaad dhammaystiray lama arag intuu weligii safri jiray ee xajii cumro aadi jiray ee khazawaad iyo duulaan aadi jiray ee dacwo uu bixi jiray weligii safar salaad kuma dhammaystirin hal hal salaadna ha noqotee haddaad tihahda xadiid caaisho waxaa jira kaana rasuul yasuumu wayuftiru wayaqsuru wayutimu waxaan leedahay biitifaaqi ahli اlcilmi kaasi xadiid marfuuca ma aha wainamaa dalika min ficli caaishata way radia allahu canha waardaaha taas horta midda koobaad weeyoo nebigu weligii hadduu wax daa'imo sunna buu noqdaa walidaalika saaxibu maraaq sacuud waa kii lahaa wa sunnatu maxmadu qad waadaba alayhi calayhi wاduhuuru fiihi wajaba wa sunna waxaa la yidhaahdaa wixii nabigu laazimay sal l slm bificlihi aqala maa fi lamri haddaba inay sunna mu-akada noqoto weeye maadaama nabigu laazimay axaadiidta qaar badan baa tilmaamaya inay farad yahay qasriga salaadu waxaa ka mid a ah xadiidka caaisha furidat isalaatu rakcatayni ragcatayni salaada waagii hore maka la joogay laba laba ragcadood bay salaaduhu ahaayeen nabigu markuu madiine yimidna fauqirat salaatu safari inteedii baa loo daayey waziida fii salaati اlxadari markii la negi yahayna labaa lagu daray bay tiri caaisha radi allahu canha saas darteed safarku sidiisaba waaba laba ragcadoodba tan iyo maalinkii ilaahay salaada soo dejiye soo farad yeelay weligiiba laba ragcadood unbuu ahaaba walidaalika xadiidii cumara waxaa ka asahay radi allahu canhu ardaah inuu leeyahay salaatu jumucati rakcataani wa salaatu lciidi rakcataani wa salaatu musaafiri rakcataani tamaamun min gayri qasrin calaa lisaani muxamadin sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi salaada ciid waa laba ragcadood jumcaduna waa laba ragcadood tan safarkana waa laba ragcadood sidaasay ku dhammaystiran tahay ma la soo gaabinin harintaana afka nebi maxamed baan ka maqlay sal allahu alah ali wasalam saa darteed salaad aslanba sharcigu ma jidayninba afar in laga dhigo ilaa fii xaalaad khaasaa maahane walidaalika bay culimo badan oo salafka iyo saxaabada kamid ihi markii uu cumar cumaan ibni cafaan isagoo xajka hogaaminaya salaadii dhammaystiray bay aad uga xanaaqeen ay aada uga hadleen ibnu mascuud iyo raggii lamidka ahaa waxaa laihi laakiin waa isaga daba tukateene waa markuu leh alkhilaafu sharun khilaaf baan ka cararaye waxaani nabiga arintaa la joognay abubakr baan la joognay oo cumar baan la joognay weligay salaatu far wa ku dhamaystira cusmaan ka hor maana aragulee haddaba taasay culimo badan qabaan doodeeda dheer alxaafid ibnu xasmi iyo zaad ilmacaadka ibn اlqayim iyo rag kale baad kutubtooda in badan ka aqriyi saa darteed salaadaasi markay ugu yar tahay salaada qasriga musaafirku sunna muakada wey markay ugu yar tahay haddii kale farad iyo waajib weeye masaladan labaad aan ku dareeyikaadi midda kale salaada la gaabinayo waa salaada rubaaciyadaee afar afarta ragcadooda subaxna lama gaabiyo maqribka saddexda ahna lama gaabiyo kuma jiraan waxa la gaabinayo walidaalika xadiidkii caaisha radi allahu canha wa ee imaamu ibnu axmed iyo ibnu xibbaan iyo keyrkood ay wariyeen ee xasanka ahaa waa ka nabigu sala allahu alayhi wasalam caaisha ay leedahay salaada gaabinteeda markay ka hadlay fardati racat racatayn ka hadashay bay gadaal waxay ka tiri ila almagriba fainahu witru fainahaa witru nahaari wailaa salaata alfajri riwaayad qaarkood asubxa lituuli qiraa'atiha salaada subax waxba laguma darin oo akhriskeedaa dheer magribkana waxba iskama dhimin waxna laguma darinoo maalintiibaa watar lagu gebagabaynayo weeye saasay caaisha leedahay radi allahu canha wa ardaaha waana xadiis saxiixoo sugan weeye nabigeena ka sugan sal ly slam saa darteed salaada la gaabinaya waa duhurka casar casarka iyo cishaha wey maqrib lama gaabiyo saa waxaan hadalkaa usii caddaynayaa waa kow iyo sagaashankii baa qolo meel ugu tegay musaafir oo maqribka laba ragcadood tukada war waa sidees qasru salaad soo lama dhihin baynaan labalabaha la tukado subaxu labuuba sii ahaayee afartii kale labalaba ka simeen taasina khata weeye wallahu aclam marka salaadii waxaa la gaabin karaa bikhamsi sharaa'ida shan shardi baa lagu gaabin karaa shantaa shardi haddii la helo wuxuu leeyahay waa la gaabin karaa haddii kale maya shardiga koobaadi an yakuuna safaruhu waa inuu yahay fii hayri macsiyatin mid macsiya u socda waa inaanu ahayn qofka markii uu safro mashaqada iyo culayska safarku leeyahay baa ruqsad loo fududeeyey si loogu kaalmeeyo inuu soonkiina afuri karo salaadihiina jamcin karo kuwii afarta ahaana gaabin karo xaaladda uu ku jira darteed buu sharcigu ugu fududaynayey arrintaa qofka loo samaynayaay wuxuu leeyahy waa inuusan ahayn qof u kaalmaysanaya dembi iyo macsiyo u kaalmaysanaya saas darteed qaacidadii waxay ku salaynayaa ahayd alrukhasu laa tunaatu bilmacaasi rukhaska sharcigiihi laguma muto dembi iyo macsiyo aada u martay waxani waa fadli ilaahay oo shariicadiisa uu ku jireeyey addoommadiisana inuu ku garabsiiyo ugu fududeeya ugu talagalay ma aha haddaba shariicadu in dembiya macsiyo loo kaalmaysta maaha qofka xumaatada u socdee dad muslina ku duulaya ama inuu wax ka soo dhaca raba ama zine iyo fuxsha u socda ama waddan aan bannaanayn u safraya safarkaasi axkaamu safarkii rukhaska ahaa ma mudanaya weeye alrukhasu laa tunaatu bilmacaasi sababtoo ah isaguna dembi hadduu u socdo waxna loo fududeeyo waxay noqon bay yidhaahdeen kaalmo macsiyadii lagu kaalmeeyey oo garab lagu siiyey bay noqon safarku haddaba waa laba masafnooc caasin bisafarihi iyo caasin fii safarihi wey caasin bisababi safar weeyabo marka horeba wuxuu u qalab qaaday ee u ambabaxay waa waxaan diinta ku bannaanayn oo dembi ah sidii ninka kitaabka qur-aankaa qaatay isagoo qabiil duulaan ku ah markaasa waay walaadhi qolina waa wadataa kitaabna waa wadataa seed leedahay kanna ilaahay baan u wataa wui kanna rag baan u wataa kii tukaday isagoo musaafir duulaanka qabiilkaa la weydiiyey wuxuu yidhi rag baan colownay ilaahay maana coloobin buuri rag baan isaynaaye ilaahay maanaan coloobin safarkaa u socota hadduu macsiyo yahay oo meesha u socotaba dembi tahay caasin bisafarihi baa la yidhahdaa haddii aadan u kicin markii hore dembi oo waad iska safartay goortaad dhexda marayso baa dhexda markaa sii socotaa waxoogay isbedeshayo waxaa tir aniha waabaad socotaa ee jidkan aad sii marayso baa qolyahan dhexda iska sii boobti safarkii dhexdiisaad macsiya isu bedeshay saacaddaa laga bilaabo rukaskii sharciga xaquma lihid ee soon la afuray iyo salaad la jamciyooo la gaabiyo axaquma ah lihid waxay ku sii adkeeyaan culimmadu u yidhaahdeen waxaa la rajaynayaa rukaska haddii loo diido inay sababan litawbati noqoto maxaa yeelay rukaska sharciga waad heli kartaa bimujarad niyadaadii aad badashay tawbana aad niyootood ilaahay waxaa inaad ka noqoto iska daysa aad noqotay safartii dhexda haddaad saa kaga soo jiirayso ama meel kale aada u leexiso rukaskii xaq baad u leedahay sababtooda ah dembigii iyo macsiyadii baabkeedii waad ka baxday laakiin aniga baabka macsiyada waa sii wadan rukaskana waa usii kaalmaysan waxay yidhahdeen isma qabanayso rukaskii diin ahaan lagugu fududeeyey dembi in loo kaalmaysta isma qabanaysa yidhahdeen qaacidadaa fiqiga shaaficigu ay leeyihiin waxay ka hoos baxday qolyahan take aweyga ma taqaanaan take aweyga nin baa maaldhti wuxuu yidhi saddex baan la yaabay shan jir ama ama hadday dee reerkiiba guriga laga soo diri mashan jira soo maaha dukaankiibu imana waa lagu keeni doonaaye waxay waxaa nasiibu dhihi inuu waa shan jir ama hadday dee iyo wuxuu yihi shan iyo toban jir garoob curatayah reerkoodii gabar buu haystaan laakiin meelahaas ateeka weyiyo lagaga sameeyey khudbasiro waa waa horaaba ay reer noqotay buri waa shan iyo toban jir midda saddexaad wuxuu yidhi sheekh dumar dilaalaya la yaab qodyahan tekaweyga gaari baa la qaadan gabadh iyo wiil baa la kaxayn darawal iyo nin kaleo markhaati iyo wadaadna waa la saari kilomitirkaa eber eber la geyn hayweyga neekuriyo mombaasa la saari sagaashan kilomitir halkay ku dhammaato baa gaariga la istaajin geed baa la hoos fadhiisan gabadhii baa lagu meherin waa lasoo kala jiray tekawey baa la yidhahdaa haddaba yah loo yaqaanaa waxaa arki bu oogay markaad joogtaa mid baa ku tusbaxa lalminayo wartaniyo maalmaha wax la kala tuura ma haysaa ui shak door dilaalayaa la yahay wax la kala tuuro tekayo la raaco lala soo jirayo xoogay laga qaato ma haysaabu kuleeyahay marka dadkii way jabeen idinku war uma haysaane wadadan namaanga aadiyo wadadan mambaaso aadiyo tanaakuru aada inta gabar teekawayaa lasii waday lasoo celinaya tira ma laha wadaadkii laftiisa aad raacin safarkani gabadhani bikayri maxramin baa la safriyey waa safaru macsiyatin wey alrukasu laa tunaatu bilmacaasina wey madhabka shaaficiyadu haddaba ruksadii ahayd aabbaheed hadduu maqan yahay walaayadeedii qaadi baa la wareegi kara kani qaadina ma aha safartan waa aabbaheed lagaga fogayena waa safaru macsiyatinoo rukaskii sharcigoo dhanba ma mudato marka marka maxaawu cal dhalan dheh iska mari dadka maxaawu cal la qarinayaa dheh maalinkii wax soo baxana war kalaad maqli shardiga labaadi wa an takuuna waa inay tahay masaafatuhu masaafadiisa loo safrayaay sittata cashara farsakhan lixiyo toban farsakoo siddeetan dhowr iyo siddeetan kilomitir qiyaastay u dhiganta siddeetan ilaa sagaashan bay isku celceliyaan hadda qolyaha nantika weygu sagaaشhanka ay qaateen waa masaafaة اqaصri inay tahay wey masalada masaafaة اqasrigiihi wax nas oo sariixa ma laha daahirka nusuusta haddii laysku celceliyo nabigoo ku gaabiyey alaaثaةa faraasikha salى الlaه alيه alih wasalam dhowr iyo toban kilomitr waa la hayaa oo way sugan tahay saxaabadana qaar baa hadday madiine banaankeeda ilaa toban dhowr iyo toban kilomitr aadaan salaada gaabin jiray oo dhihi jiray saasuu nabiguba yeeli jiray sala allahu calayh waali wasalam iyagu waxay ka qaateen aharkii ibnu cabaas ibni cumar ee bukhaari iyo khayrkii ahaa dhihi jireen waaa waxay ku gaabin jireen kuna afuri jireen fii arbacati buradin afar gelin socod waa laba maalmood gelinka hore qabowga inaad socoto gelinka dambe inta qaboobahaana socoto maalinka labaadna saa yeesho arbacata maraaxila weeye inay afarta arbacata buradin socdaan bay samayn jireen hase ahaatee arrintaas saxaabadu iskuma raacin haddayna saxaabadu isku raacinna inaynan xujo ahayn masalo muqarara guud ahaan weeye shaaficiyaduna way kasii xag jiraan oo shaaficiyada agtoodu qowlu saxaabigu xujo ma aha marba hadduusan xujo ahayn daahirkii axaadiida inay uga leexdaan aahaar saxaabo ka sugan weeye de maxaa weeye alkaylu bimikyaaleen wey markaad rabtana saxaabi xujo ma aha maadihi marna isagoo ficilkiisu daahirkii nusuusta ka duwan yahay maad nusuusta intaad ka tagto saxaabi hebel baaba saa yihi maadihi waata ibni xasmi aada ugu dhaleeceeye fuqahada badano markay rabaanna saxaabi baa saa yihi bay ku dhahayaan markay rabaanna toban saxaabi bay tuurayaan buyi warnimayow meel jida soo qaada meel hal idinku soo lahaago almuxalla haddaad akrida in badan baad erayadaa ku arki marka shardigani daliil cado arbaciina ashtaashar farsakan iyo siddeetan kilomitira daliil saxa ma laha saddex waa an yakuuna waa inuu yahay muadiyan mid gudanayo waktuladaa jooga lisalaati arubaaciyati salaada afartee la gaabinayo hadalkan wuxuu ilaaqay salaatuladaah keliyaa la gaabin karaa salaad qadaa gaabis ma gasho maxaad uga jeedaa haddii aad adigoo musaafir ah salaadi kaa tagto oo markaad nagaato kadib aad qadaynayso salaad qadaa qasri ma gasho waa dhammaystiri wey haddii adigoo muqiim ahay oo nagaa salaadi kaa tagtay ood safarka inaad ku qadayso aada rabtana salaad qadaa qasri ma gashee waa dhammaystiri wey hadalku meeshu u dhacayo laakiin salaadii safarka dhexdiisa igaga tagtay safarka dhexdiisa haddaan ku qadaynayana ikhtalafuu shaaficiyadu halkaa markay joogaan waa ismaan dhaafeen masaladan sidaa uu ilaaqay qaacida ahaan muطarida ma aha oo masala daciifa weeye sida fuqahada xanafiyada iyo maalikiyada iyo shaafici fii qowlihi اlqadiim ay qabaan baa aswabu cibradu waxay noqonaysaa salaada safarka kaaga tag xilligii salaadu ay kugu waajibtay maxaa lagugu lahaa haddii aad safar salaadu adoo kugu waajibtay ama addaa ku tuko ama bacda alxadari qadayo salaada laba ragcadood baa tukan ba yihahdeen haddii salaadu adoo fi lxadari kugu waajibtayna de afar ragcadood baa kugu waajibtay adoo ama guriga ku tuko ama safar afartii ku qadee xilligay salaadu kugu waajibtay qadarka ragcadaha waajibka lagugu lahaa imisay ahaayeen umbaa la dhihi bay yidhahdeen alcibratu fii waqti اlwujuubi wey hadday safar ahaydna xaaladdaa tooni ku tuko waa un laba hadday nagaadi ahaydna xaalad kasta ku tuko waa un afar qaacidadaasa aada muaridawa fuqahada ninkii min afqahi fuqahaa min ah, min ashari fuqahaai shaaficiya tamuzani isagu wuxuu leeyahay cibradu fii waqti lityaani bihaa wey marka lala imanaya ay ku xihan tahay haddii aad salaadii xilli safara tukanayso ama addaa ha noqoto ama mid xadarood qadaynaysa ha noqotee waa laba ragcadood waqtulxadar haddaad tukanaysana ama safaraad soo qadaynaysa ha noqoto ama tii xadarka ha noqotee waktigaad tukanaysa haddii aad musaafir tahayna wax kastoo tukanaysa oo farad ah waa laba labo haddaad muqiim ahaydna waa afar ama qadaa ama adaa ha noqoto isagu qaacidadaasu qabaa culimmada kalena waxay qabaan cagsigeedoo waktigay kugu waajibtay baa la eegaye waktigaad gudanaysa wax waajib ahaan baad la imanaysaa marka qowlka fuqahada xanafiyada iyo maalikiyada iyo qowlka qadiimka imaamu shaafici baa qaacidada aqrab ila asawaabi wallahu aclam wa an yawiya waa inuu niyoodo shardiga afraad alqasra inuu gaabinayo salaadii maca alixraami marka uu xiranayo waayo acmaashu biniyaati weeye salaaduna niyaday ku kala baxdaa saa darteed salaada markaad xiranaysaba waa inaad niyooto fuqahada shaaficiyada faracoodii xanaabilada cumuuman la qaba xanafiyadu waxay leeyihiin markaad safarta u baxayso haddaad niyooto salaada inaad gaabiso kifaaya intaasaa ku filan maalikiyan waxay leeyiin salaada u horeysaad qasri tukanaysunbaa niyoon inta kalena tabac wey laakiin salaad kasta haddii arkaanteedii niyo lagu daray niyadiina in la xadido waxa la tukanaya ay tahay qowlkan shaaficida iyo xanaabilada ila dhow sawaabka wallahu aclam wa anlaa yatama waa inaanu ku xiranin bimuqiimin qof negi adigoo musaafira ah haddaad masaajidka timaado oo nun muqiim ahoo afar tukanaya ay imaamkuu noqdo afar baa tukan masaladaasi nasan weeye oo masalo muran in la geliyo mudan ma aha walidaalika baa abu daawuud iyo kayrkii waxay wariyeen min xadiidi ibni cabaasin radia allahu canhuma wa in la weydiiyey dad soo xajiyey isagu reer maku ahaaye baa weydiiyey waxay dhaheen ibnu cabaasow markaan keligaya tukannana labalabaanu tukannaa idinkii reer makaha markaa idinku xihannana afar baanu tukanaya sidan maxay tahay markaasuu wuxuu yidhi tilka sunnatu abilqaasimi sala allahu calayh wasalam sunnada nabigaa sidaa ah buuri mar haddaad qofnagii ku dayatay oo afar tukanaya maamuum baa tahay imaamkaa tabac u tahay oo dabadhoon u tood raaciye intuu tukaduu la tuka sidaasuu yii ibnu cabaas nabigaa laga dhexlay bui arrintaas sal alah alih wasalam wayajuuzu waxaa bannaan lilmusaafiri qofka musaafirka an yajmaca inuu kulmiyo oo isu geeyo bayna aduhri waalcasri uu kulmiyo fii waqti ayihimaa labadooda waqtigooda mid kasta oo shaa uu doono wa bayna almaqribi waalcishaai maqribka iyo cishaha inuu isu geeyaa u bannaan fii waqti ayihimaa middood waqtigeedii shaaca uu doono salaada qofku musaafir hadduu yahay jamac baa u bannaan jamacaana taqdiimna waa noqon karaa in lasoo hormariyo salaadii dambe oo tahoro la isugu keeno oo duhurkii iyo casarkii iyo duhurka aad wada tukato maqrib iyo cishana maqribka aad wada tukato inaad isla dib dhigtana way noqon kartaayo adduunkii intaad dib u dhigtaad casarka waktigiisa la tukato ama maqribkii cishaha waktigiisa la tukato labadaba waa jaa-izaynoo way kuu bannaan yihiin nabigana sal ly slam waxaa ka sugan haddii uu salaadaha inuu jamcin jiray duhurka iyo casarka haddii uu safar yahay maqribka iyo cishahana uu jamcin jiray ma sharibaa inaad socoto ood safar ku jirto maya shari maaha cala asaxiixi waayo nabigu gaswata tabuuq bil buu meel deganaa bishaana mararka qaarkood salaadaha waa jamcin jiray sida ka sugan in maalik fii muwaaihi uu ku wariyey saa darteed maraad xukunkii safarka ku dhex jirto aljamcu bayna asalaatayni taqdiim iyo taakhiir labadaba waa lagu ogolyahay wayajuusu waxaa bannaan lilxaadiri qofkii nagaay ee guriga joogay filmaari marka uu roobdaayo an yajmaca baynahumaa labada salaadood inuu isu geeyo duhur iyo casara ama maqrib iyo cishaa fii waqti اuulaa tan hore waqtigeedoo minhumaa labada salaadooda jamcu taqdiim keliya u furan buu yidhi waayo ta soo socota cudurdaarkan iyo roobkan inuu jiri doono war looma hayo saa darteed maqribka iyo cishaa hadduu roob da-ayo maqribka waa la israacin karaa duhurka iyo casarkana waktiga duhurka waa la israacin karaa maxaa laysu isu raaciyo waktiga loo ilaalin waayey muraacaatu ljamaacati in la ilaaliyo jamaacada baa ka awlaysan in waktiga la ilaaliyabay daliil u tahay haddaba jamaacada ahmiyadday leedahay kutusaysaa haddaba taasi waxay ku banaanaatay waa xadiidkii ibnu cabaas nabig ala slam madiine inuu ku jamciyey fii gayri khawfin walaa maarin riwaayadka qaarkood walaa safarin de walaa safarin maxay macno ay soo kordhin markii la yihi rasuulka ilaahay wuxuu ku tukaday madiina sabcan wa amaaniya socoto afar iyo saddexa bilmadiinati hadduu joogo ma safar ba safar ma taalo walaa safarin wax macnaa soo kordhin mayso walidaalika bacdu ahli اxadiid waxay ku tageen jumlada walaa safarin inay shaada tahay inoo asixin ee sawaabku yahay fii kayri khawfin walaa maطarin roobna ma jirin ibnu cabaas waxaa la yidhi taa muxuu uga jeeday nabigu araada an laa yuxarija ummatahu ummaddiisa ciriiri badan badanay dareen buu uga jeeday oo marmar qofkay duruufi qabsato laba salaao israaciya wixii aan joogto ahay xadiidkaa waxaa laga fahmay fii gayri khawfin walaa maarin marka la yidhi in khawfkana la jamciyo way soo aroortay maarkana inay caadi ahayd roobka in la jamciyaa laga fahmay in roob markuu jiro la jamciyo labada salaadood inta anugu aan ogahay wax nas oo sariixa ma laha risaaladan uu qoray aljamcu bayna asalaatayni fi lmaطari sheekh muqbil ibnu hadi lwaadici axaadiideeda uu ku ururiyeyna inta uu soo ururiyey riwaayaad sidanaho uun laga fahmi karo maahane wax sariix ku amaanan ah, ku arag haddaan daakiradaydu ka bixinoo halmaamin wakti horaa igu dambeysay faslun mise waktigu waa dheeraaday jumcadii baan gallay miya ayib halkaasaan isaga daynaynaa sal subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atuub ilayk الجمعة oo fasalkan shuruuda wujuub jumcadu inay waajib tahay ka tegitaankeeda cudurdaar la-aan laga tagana uu dembi weyn yahay waxaa ka mida nabigeena calayh isalaatu wasalaam fi saxiixi sida ku taalla saxiix muslim iyo kayrkiiba inuu khudbeeyey oo yidhi layantahiyanna aqwaamun can wadacihim اljumucaati dadka qaarkii way iska daynayaan salaada jumcada ay ka tegayaan ama ilaahay baa qalbigooda daboolaya qalbigooda haddii ka ilaahay dabool saaraya haddaba qofku wax qalbigiisa in la daboola uu ku mutaay waa dembi dembigaa qalbiga lagu daboolaa sida ilaahay qur-aanka ku yidhi kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun qalbigooda waxaa daboolay dembigay samaynayeen ee nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam markaa dembi samaysaba wax yaroo madow qalbiga inuu fuulayo haddaa ka toobad keentana uu nadiif noqonayo haddaa ka toobad keeni weydana madowgii dembiyada isdabajoogga uu badanayo ilaa qalbigii oo dhanba uu daboolmo oo madoobaado oo uu noqdo kalkuusi mujakhiyan la foorariyey kow la foorariyey haddaad wax ku shubto maantoo dhani waxma gelayaan laa yacrifu macruufan walaa yunkiru munkaran saas darteed salaada jumcada waajibitaankeedu qofku tegitaanka u horeeya kuma muta qalbigiisa in la daboolo <coughs> ee wuxuu ku mutaa inuu saddex isku xigta cudurdaar la-aan uga tago sida xadiidka biljacdi damari ee abu daawuud iyo kayrkii wariyeen ee nabigana sala allahu calayhi wasalam uu lahaa man taraka halaada jumacin tahaawunan tabaca allaahu calaa qalbih saddex jumco fudaydsi manaa cudurdaar la-aan qofka iga taga iska fududaystaay ilaahay baa qalbigiisa daboolaya xadiidka ibnu cabaas imaamu axmed iyo kayrkii baa shardiga ku daray ثaلaaثa jumacin mutawaaliyaatin saddex jumco isku xiga waa riwaayada ibni cabaas xadiidka abu daawuud wariya bijacdi damarina ثaلaaثa jumacin tahaawuna wey haddaba sababtaad uga tagtay hadday iska fudaydsi tahay ood waxyaabihii ka soo tag lagu yidhiyo suuqiyo ganacsiya ka doorbido oo tidhaahdaa waxoogay kastamarkii iyo dadkii macaamiishiibaa dhaafaya meeshii oo xihan hadday arkaan amay soo noqon waayaan warkaa intuu ku galo fascaw ilaa dikrillaahi wadarulbayca aada u hoggaansami weydo oo saddex isku xigta sidaa samayso tabaca allaahu calaa qalbihida weeye aw layakhtimanna allaahu calaa quluubihim sida xadiidka hureyre muslim warinayey sidaa ku sugnayd intaa waxaan oga jeedaa inaan idhahda salaada jumcadu waa waajib min furuudi alacyaani dadka ku ah inta la soo reebi doono maahane ama dadka shuruudda soo socota laga helay salaadii jumcadu haddii ay waajib ku tahay dadkii muslimiinta ahaa dee axkaamta shareicadu markay waajibayso shuruud bay leedahay wax bilaa shartin iska waajiba ma laha wa sharaa'iitu wujuubi اljumucati shuruudaha ay jumcadu ku waajibtahay sabcatu ashyaa toddoba arrimood weeye toddoba shardi qofkii laga helo bay salaada jumcadu waajib ku noqotaa toddobadaa qofkaan laga helin qaar haddii ay jumcadii dadkii kale la tukadaan way ka asaxaysaa fadliyo ajirna waa helayaan qaarna hadday tukadaan maba ka asaxdaba shardiga koowaad alislaamu wey waayo qof aan muslim ahayn ilaahay waxba kama aqbalo shardiga labaadi walbuluuqu qaangaarkii weeye qaangaarka ilmahaan ahayn ee mumayiska ee wax kala gartay ee salaada hala amro la yidhi jumcada ajir buu ka heli wayna fadli badan tahay in lagu tarbiyeeyo oo la baro jumcada imaatinkeediiyo u diyaargarowgeeda yariba uu la qabsadana waa arrin wanaagsan laakiin waajib kuma aha waalcaqlu baa shardi oo qofku qof caqli loo wax kala garanaya inuu yahay haddii uu qofku caqligiisu tago ama waaba miyir layahay qofkii ama waa qofka waalan ee bigta ee socda ama waa qof waa oo isku dardarmaday oo caqligiisii baaba-ay midkuu dooniba ha noqdee qofka caqligiisu zuulo de kamaba asaxaysa lagumana lahaa labadan shardi waa kuwa nabigu ku sheegay calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkii ulaa rufica alqalamu can halaaثatin can isabi can الnaa'imi xataa yastayqid qofka hurdo ilaa uu tooso waxba looma qabto wa can الsabiyi xataa yaxtalim ilmihii yaraana ilaa uu qaan gaaro isna waxba kuma waajibaan wa can اlmajnuuni xataa yacqil iyo qofkii waa laa ilaa caqli uu yeesho oo caqligiisu u soo noqdo isna waxba laguma laha shardiga afraadi waalxoriyatu qofkani qof xora inuu yahoon addoon ahayn haddii uu addoon yahay waxay ka mid tahay wujuubka jumucadu axkaamta cibaadaadka ee addoommada iyo xortu ku kala duwan yihiin bay ka mid tahay shardiga shanaadi wadukuuriyatu inuu qofkani qof rag a yahay oo labood ah baa shardiya markay ku waajibayso dumarka salaad jumca laguma laha faradna kuma aha haddiise ay yimaadaan wayna ka asixi ajirna way ka helayaan imaatinkooduna waa fiican yahayoo xilligii nabigaba calayhi salaatu wasalaam gabdhaha muslimkiihi salaada jumcada waa iman jireen waana dhagaysan jireen wacdiga isu imaatinka muslimiinta iyo khayrkana waa ka faa'iidaysan jireen laakiin waajib kuma ahano haddii intii masaajka ku tukata iskaba tagto ama ay gurigeedaba iska joogto ama ganacsigeedaba isaga sii furaado wax dhibaato a ah ma laha wasixatu qofku inuu caafimaad qabaa shardiga lixaad ah hadduu qofkuba jiran yahay ama xanuunsan yahay jiradaas iyo xanuunkaasoo ka reebaya inuu salaadii jumcada yimaado ama uu soo xaadiro isna laguma laha wixii awooddiisa ka baxsan walistiitaanu qof negi inuu yahay oon masaafurna ahayn reer guuraana aan ahayn baa isagana shardi ah afartan shardi ee dambe nabiga inay ka sugan yihiin iyaguna sala allahu calayhi waaalihi wasalam oo nabigana waxaa ka sugan jumcadu inay waajib ku tahay xadiidkii taariq ibni shihaab saxaabigii sagiirka ahaa ee saxiixa ah ee abu daawuud iyo kayrkiiba ay warinayeen baa nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi jumcadu waa xaq waajib ku ah calaa kulli muslimin qof kasta oo muslima marka laga reebo saddex buu isagu sheeg ilaa arbacatan afar maahane cabdun mamluukun laguma laha addoonka laleeyahay jumco laguma laha qofka labaadi aw imra'atun qof dumar ahna jumco laguma laho waajib kuma aha aw sabiyun ama ilmo caruura aw mariidun ama qof jiran musaafirka waxaa ku daray laba daliil baa ku daray musaafirka midi waxaa weeye nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ficilkiisii iyo dhaqankiisii isagoo weli intii uu safrayey ama khasawaadkii iyo dagaalada aadayey ama xataa xaj iyo cumro uu soo aadayey lama warinin isagoo jumco ku tukada safar isagoo musaafirah oo salaad jumcaha tukaday lama soo guurin waxaa kaa xoogeynaya xadiidkii jaabir ibni cabdilaahi oo sanadkiisa dacfiha ku jiree xadiidka aariq ibni shihaab iyo keyrkiiba ay xoogeynayaanba waxaa ka a inuu nabigu yidhi qofkii aakhariyo ilaahay rumaysan jumcada ha tukado ilaa inuu qof dumara yahay ama masaafur yahay ama addoon yahay ama qof jiran yahay maahane haddaba qofka musaafirkaa ah jumco waajibku ma aha masalada walistiitaanu la yidhaahdo laba qaybood baa soo gala musaafiriintu way soo galaanayoo jumco laguma laha qofka musaafirka ee magaalada jooga meeshiisuu laba ragcadood isaga tukan karaa hadduu yimaadana siyaadatu khayrina wuu ka faa'iidaysanayaa ajirkii jamaacaadkaana dadka waa la helayaa laakiin farad waajiba kuma aha danihiisiyo suuqiisana waa iska wareegi karaa qaybta labaad ee dadkaa soo gelaysa waa dadaan musaafiriinna ahayn mustawطiniinna ahayn dadku haddaba saa darteed waa saddex qaybood musaafir iyo qof muqiimah iyo qof mustawطin ah mustawطin waxaan ahayna muqiimka waxaa weeye reer baadiyaha reer guuraaga ah ee hadba deegaanta iyo daaqa raaca ee halkay daruuri ka horta u guuray aqalkooda rarta iyagu guri gaaray degan yihiin ma leh meel deegaanay u soo noqdaan oo rasmi ana ma laha awrkoodii iyo wixii gaadiidkay raranayaan iyo xoolahooda daaqsintoodaa isu daba socda had iyo goor xagga haddii uu roob ka daana maalinka dambe waxaad maqlinaa naakuro agteeday sii guurayeen oo geeli sii socday maalinkii roobku intuu dayrtu daba marto xagga ay aadana miingii bay deganaayeen baad maqliyo jidkaa gaarisay usii roob raacayeen dadkaasaa waxaa la yidhaha albadwu ruxal baadiye reer guura ah kuwaasi mustawطiniin ma aha walidaalika mustawطin yaa la yidhaahdaa dhammaan inta fuqahada shaaficiyadu ama mukhtasaraadkooda ka bilow ama mutawasitaadkoodao minhaaji nawowi iyo lafdigiisii matnigiisii iyo mar ama shuruuxda waaweyn iyo kutubta muwasaca tagee waxay leeyihiin mustawtin waxaa la yidhaahdaa dadka meel dega een xilliga roobka iyo xilliga kulaylaha midna aan guurin halkoodaa deganay deegaanka rasmiga u tahay ama beeraley ha noqdaan ama xoolo xataa ha u soo galaanoo iyagu dadaan guurin ha noqdaan dadka qaar waxaa jira reer nagaadi ah laakiin markay xaaladii kululaata dhalinyaro iyo dad xoog badan iyo baa xoolaha la raaciyaayoo roobka iyo deegaanta u raaca la yidhaahdaa reerkana meeshii rasmiga ahayd buu ku soo haraa kuwaasi waa mustawtiniin ama aqal soomaali ha dhisto ama khaymadiyo teendhooyin ha waabtaan ama guryo dergadaa ha taagtaan iyo dhagxana hadda waxaa la yaab leh labaatan sano dad meel degan oon weligeed habeen meel uga guurin baa wuxuu rabaa inuu qaato xukunkii reer baadiyaha deegaanta raacaya markaasuu wuxuu ku leeyahy xeryaha qaxootigaan joognaayo mustawiniin ma nihin haddii la yidhi shaaficiyaad sheegateenee bal inaynan mustawiniin ahayn kutubtii shaaficiyada ka keenana wareegaysi bay bilaabayaanoo meeshii madasha lagu ballamo madaxa soo siin maayaan ku dhammaan fuqahada shaaficigu mustawطin waxaa la yidhaahdaa aladiina laa yartaxiluuna sayfan walaa shitaan kulaylaha iyo qabuubaha midna ma guuraan hadda qaxootiyadan kow iyo sagaashankii soo degay ama labaiyo sagaahanki saddex sagaashankii oo ilaa maanta miyay meel lagu guureen caruurtii ku dhalatay baa ku guursanaysa geedihii lagu tallaalayna way ku duqoobeen hoos intay yeesheenay weynaadeen bay geedihii duqoobeen dargadana ganacsina waa laga dhistay meelana loogama socdo marka niyatu rujuuc baan qabnaa cudurdaar maaha mustawtin waxaad tahay markaad meel degto aadan deegaan iyo roob ka raacaynin innaga soomaalidan waxaan shabaha waxaan ku arkay yurub taasaan kuwaan mustawtiniin ahayn ku arkayoo niman jibs la yidhaahda aan arkay nimankaasi gaarigoodu waa bahallaan hadda meelaha karafaanada ay dhigtaan kaasoo kaleeta weeye gurigoodu gaarigooduuna ugu xihan yahay wax walba isagu ugu dhex yaallaa caawa waa geedi habeen dambe waxaad u iman magaalo heblo duleedkeeda iyagoo meel bannaan oo beera intay wada dhigteen aad moodi muddo dheer inay deganaayeen waa guryaha hadda un hadda meelaha degdega ay ka dhistaan hay-adihiiy somayna arag kuwaasa kaloo diyaarsan baa gaari dame gaari gacan buu ugu xihan yahay gaarigiisa gaarigu gadaal ugu xirtaa saaka waa guuray kuwaas oo kaleeto xukmulbadwi ruxal bay qaadan laakiin ninka nairobi degan ama gaarisa degan ama qaxootiyada deganow mustawtin baa tahay wa sharaa'iطu ficlihaa samaynta iyo la imaatinkeeda shuruudda laga rabana alaaatun saddex weeye marka la samaynayo meesha lagu samaynayo iyo dadka samaynaya si ay jumcadii u sameeyaan saddexdanaa laga rabaa buu yidhi kow an takuuna albaldu baladu magaalada meesha lagu samaynayo misran magaalo weyn inay tahay aw qaryatan ama tuulo yar labada eray bay fuqahada shaaficiyadu eray ka gaaban bay ku soo aruuriyaanoo waxay yidhaahdeen wa an tuqaama fii khudati abniyatin bay yidhahdaan meel guryaheeda la jeexay oo guryaha si fiican loo degay rasmi ah in lagu ooga weeye jumcada ay dadku boosaskiya kala calaamadaysteeno deegaan rasmiga ah loo degay waa in lagu ogaa laba shardiga sidaasi wax nas oo caddeeyey ma laha laakiin waxay leeyihiin waxaa laga fahmi karaa xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam meelaha deegaanka rasmiga loo degan yahay ee quraa iyo mudunka ah magaalooyinka iyo tuulooyinka baa jumcada lagu tukan jiray shardiga labaad waa an yakuuna alcadadu tiradu waa inay tahay dadka tukanaya meesha deganay ku waajibayso arbaciina afartan min ahli اljumucati dadka jumcadu ay ku waajibtaa afartan shuruudii toddobada ahayd laga helay inay meesha degan yihiin weeye cadadkaa la shardiyey waa cadad ishtiraadkiisa ay jamhuuru اlfuqahaa'i ay qabaan laakiin wax daliiloo cad aan lahayn adilada ku soo aroortayna waa laba qaybood qaybi waxba kama jiroo saliya raatoona ma laha waa sida midda uu jaabir laga wariyee madat isunnatu sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku tagtay uu leeyahay in afartankii la arkaba jumco laga rabo xadiidkaas isagu wax jira ma aha wuxuuna mashhuur ku yahay ruwaad dacafo oo kadaabiin culimmadu ay ku xukumeen oo cabdilcasiis ilqurashi nin la yidhaahdo baa xadiidkan sameeyey oo alifay oo lagu tuhunsan yahay isagu jeebkiisa inuu ka macmiilay ee nabigana uunan dhihin calayhi salaatu wasalaam ciduu ka wariyeyna uunan jirin walidaalika ninkaa ka warrama markii la yidhi imaamu axmed ibni xambal iyo waxay yidhaahdeen ya kadaabun yakdibu ninkaa been buu alifaa axaadiid beenuu sameeyaa ibnu xibbaanna uu leeyahay yarwi lmaqluubaati can الiqaati laa yajuuzu اlاxtijaaju bihi iqaadku wax dabagedisan kasoo guuriyaa buu on meelna loo haynin ninkaa warkiisa in wax lagu saleeya diin ahaan ma banaana kaasi xadiidta caddaynaysa jumcadu waa afartan in la heloo dhan buu kaa sidaasihi ugu taag marka dhammaanteed wax jiraoo salle maaha qaybta labaadi way sugan tahay laakiin kuma cadda shardigu tirada ah qolada shardiga tiradaa yidhi waxaa u caday daliishadeen waa qisadii kacb ibni maalik radi allahu canhu wa ardaahu wiilkiisu uu ka wariyey abu daawuud iyo keyrkii soo saareena xasanka ah ee uu yidhi wiilku aabbahay markuu waa yidhi kacb ibni maalik wuu indhabeelay waan gadhwadi jiray mar kastaba jumcada adaankeeda markuu maqlo yaa waxa uu dhihi jiray allahu naxariista ninkii ascad ibnu zuraarata ahaa maalinkii dambe ahir wuxuu yidhi aabe mar kastoo jumco adaankeed maqashaba ninkaasaad ilaahay naxariis u weydiisaaye maxay tahay qisadiisu ninkaasi markaasuu wuxuu yidhi ninkaasi wuxuu ahaa nabigu intaanu madiinaba iman sala allahu calayh wasalam ninkii u horreeyey jumco salaad jumca noo ururiyey buu ahaa afartameeye meelahaana waan ahayn nabigoon madiine iman calayhi salaatu wasalaam baan jumcada tukannay buu yidhi afartameeyana waan ahayn haddaba hadalkaa waxaa ka muuqda maalinkaas nabigu ma dhihin afartan ka yar laguma tukan karo waa inaad afartan noqotaanna ma dhihin maalinkaa uu kacab ka sheekeeyey iyagu ishelaanay jumcada inta ay ku tukadeen tiradooda maalintaas baa waxay ahayd afartan halkaasay fuqahada qaar ku dhageenoo afartankii unaan taagnaana yidhaahdeen qolo kalena meel labaad bay ku dhageenoo suuratuljumuca aayaadka u dambeeyaa waxay soo degeen xilli abaari ay jirtay baa dadka reer madiina safar baa u maqnayd maalin jumcaha iyadoo nabigu khudbada khudbaynayo masaajidka mimbarka saaran yahay baa dhawaqii safartii soo gashay iyoyabaaqii isku darsamay dadkii iyo haweenkii iyo caruurtii iyo safartii soo dhoweynteeda dadkii meesha joogay intii sii badnaydi waa la dareeray nabigoo khudbaynayaa la dareeray oo taagan safartii baa laga hortegay oo gadaal baa laga soo noqday qiyaastii labiyo toban dad lagu sheegay baaba ku soo haray masaajidkaba waadaadee sababtay ku soo degtay waidaa ra'ow tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha wa tarakuuka qaa'ima hadday ganacsi arkaan ama ciyaar ilaan ganacsigii soo galay iyo farxad mashxarad lagu soo dhoweynayay maqleene way kala yaacayaanoo adoo taagan oo khudbeynayay iskaba dareerayaan qul maa cinda allaahi khayru min allahwi wa min atijaarati ciyaarta iyo ganacsigaba ajirka allah agtiisa laga heli baa ka khayr badane inaad dareertaan ma ahayn fuqahadan afartankana waxay leeyihiin iyagu khudbadii oo socota afartankii hadday wax isdhimaan waa in la joojiyaa way dhammaatay waayo shardi baa meeshii ka baxay oo jumco lama wadi karo nabiguna calayhi salaam labayo toban baa ku hartayoo khudbadiisuu iska sii watay ma warka afartanka shardiga ah baan jirin mise nabigay ka hoos baxday sala allahu calayhi wasalama inay jumcadii aynan asaxayninu khudbada inuu joojiyey ahayd warkan dambe waxaan u malaynayaa lama dhihi karo nabigu inuu joojiyey ahayde maanu joojinninoo waxbaa ka her hoos baxay waxaan u malaynayaa damiir qof muslimi kuma hagaagi karo haddii aad tiraahda haddii lasii wado salaadu weyburiyo jumcadii waxba kama jiro warkaa halkaa unbuu ku urursani haddaba nabiga calayi sala slam labayo toban ku soo hartay khudbadiisii jumcadana iska sii watay afartanku inayna shardi ahayn haddaba halkaa waa laga gartay cadadka jumcada shardiga waa tiradiisu wax daliila kuma asixin laa aaya walaa xadiid maadaamuusan wax daliila ku ansixin bay culimmada qaar waxay yidhaahdeen jamaaca imisaa ugu yar aqaluljamci masale la yidhahdaa laysla aaday ma labaa mise waa saddex jamhuurtii saddexda u badatay waxay yidhaahdeen saddex baa jumco tukan karto waa jamaaca qolo waxay yidhaahdeen maya jumcadayaynaan saddex keliya ka dhigin salaadaha kaley jamaacadu saddex tahay jumcada laakiin intaa wax ka badan baa la rabaa waa inuu jamac kuusanoo shicaar iyo astaanay ka muuqan karta waa in la helaa laakiin tiro haddaan qabanno aayad iyo xadiidna aynaan haynin dee tiradan xageed ka keentay aakhare haddii lagu yidhahda maxaad dhihi baa sheegay tirada shardi tahay maya ma nabigaa caddeeye ma hayo oo intee ka keentay adugu tirada haddii lagu yidhaahdo ma hayna laakiin waxaan haynaa bay yidhaahdeen jumcadu waa shicaar iyo astaani su-imaatin iyo kulanti weyn la muujinayo meesha la joogay ku xihan tahay tuulada yarna waxoogay yaroo isu tegey baa waxay u muuqanayaan dad badan oo isu soo baxay magaalada weynna dad intii soddon laabkeed afartan isu timid baan cidiba dareemaynin hadda masaajkeenna afartan hadday timaaddo oo afartan dareerto masaajkeenu dad ka dareeray miyaa laba dareemi magaaladaan deganahay dadkeeda laakiin haddii ay labaatan isugu timaado tuulo gebigeedaba ay konton labaatan qoys degan yihiin meeshay labaatan isugu timaadee ka soo dareertay ishaa wada qaban waxay leeyihiin tiro go-an yaynaan qabane hadba goobta la jooga ha kala duwanaato waa in meeshii dad badan inay ka soo dareereen meesha loo arki karo isugu yimaadeeno shicaar muujin kara calaa kulli xaal cadadku shari ma daliil ma laha shardiga saddexaadii wa an yakuuna waa inuu yahay alwaqtu waqtigii baaqiyan mid weli jooga waqtigii duhurka waxay leeyihiin duhurka waktigiisaa jumcada la tukanayaa waxayna bedel ka tahay jumcadu salaadii duhurka mar hadday duhur bedel ka tahay waa in wakhtigiisii ay ku ekaataayo aanay dhaafin taasi waa sida jamhuurta fuqahada badankood ay qabaanoo jumcada shuruudeeda dukhuulu waqti duhri baa ka mid ah maadaama bedelkii duhurka ay tahay laakiin nusuusta nabiga cala isalatu salaam marka lagu noqdo xilligii jumcada uu tukan jiray isaga iyo khulafadu marna xilliga duhurku soo galay tukan jireen in badan mararka qaarkoodna salaada jumcada xilliyada duhurku soo galo baa lagu kala dareeri jiray xilliga duhurku soo galo baaba lagu kala dareeri jiray oo qaar riwaayaadku ay leeyihiin waxaa jumcada ka dareeri jirnay iyada oo ah, gidaarku hoos la ysku yarnaba uusan lahayn waxaan ka dareeri jirnay iyadoon la qayluushanin baa salaada soo tukan jirnay qaarna waxay riwaayadka qaarkood caddaynayaan iyadoo la isleeyahay talow ma zuulay qoraxdii ma zuushay do duhurkii ma soo galay baanu dareeri jirnay mararka qaarkood haddaba salaada jumcadu mararka qaarkood xilliga zawaalka ka hor in la tukan karo bay nusuustu caddaynaysaa laakiin madaahibta fuqahada ee afartiihi waktiga duhurku waa inuu soo galaa bay leeyihiin fain kharaja alwaqtu saa darteed waktigii haddii uu baxo aw cudimat ishuruudu ama shuruudii qeyb la waayo sulliya duhran baa la tukanayaa dadku haddaan jumco la tukanin in salaadii duhurka la tukado ama qofkii ahlulacdaarka ka mid ahaa ama qofkii gaboodfalka sameeyey isagoon cudurdaar lahayn dayacay jumcadii dee salaadii duhur buu tukanayaayo haddaad jumco tukan weyday waad madax bannaan tahay la dhihi maayo wa faraa'iduhaa arkaanta jumcadu alaaatun saddex weeye khubataani laba khudbo yaquumu fiihimaa labadaba uu istaagayo wayajlisu baynahumaa dhexdoodana uu fariisanayo waa midda koobaad oo nabigeenna sal allahu alah ali wasalam markuu jumcada khudbaynayo wuu istaagi jiray kaana yakhtubu qaa'iman taagni buu ku khudbayn jiray kadib waa fadhiisan jiray kadibna waa istaagi jiray labadaa khudbo waa nasan weeyo nabigay ka sugan tahay calayhi الsalaatu wasalaam haddaba laba khudbo khudbataani jumcadu inay leedahay way sugan tahay yaquumu fiihimaa taagni in lagu aqriya asalku inay tahayna iyadana way sugantahoo nabigaa samayn jira alsalaam wayajlisu baynahumaa dhexdooda inuu fariistana iyadana way soo aroortay oo way sugan tahay inta la fadhiya labada khudba dhexdoodu wax dikri iyo askaas soo arooray oo ama imaamku u aqrini ama ma'muumiintu ay aqrinayaani ma jiraan qofku dikri mutlaqa waa iska aqri'i karaa laakiin dikri khaasa ama aada dareemaysa haddaadan aqriyin wax si kaa yahay ama imaamku markuu fadhiisto labada khudba dhexdooda afkuu dhaqdhaqaajinayo bishimaha dhaqdhaqaajinayo wax dikri oo sharcan gaar u soo arooroo nabiga laga soo guuriya alai salaam ma jiraan labadaa khudba haddaba salaaddii haddaan la khudbaynin jumco ma la tukan karaa oo masale fuqahadu ay isku khilaafeen wey fuqahada waxay isku waafaqsan yihiin khudbadu waa waajib laakiin waxaa la ysku hayaa mar shardi baa salaadii si u asaxdo mise haddii waajibkii laga tago waa la dembaabi jumcadii labada ragcadood ahaydna way asixi masaladaasaa muran ka taagan yahay ragna waxay kitaab ka qoreen in salaada jumcadu khudba la-aan ay asixi nin ka dambeeyey oo la yidhaahdo axmed ibnu sadiiq ilkhumaarina kitaab wuxuu ka qoray in nimankaa khudba la-aan bay jumcadu asixi yidhi in lala dagaalamo ilaahay agtiisa ajir laga helayo nimankaa ka dabatagoodii iyo dabagurkoodu waxyaabaha ilaahay loo amru bilmacruuf wanahyi cani ilmunkar ay tahay markaasuu kitaabaan hayo wuxuu ku magacaabay alxisba calaa man jawaza salaata aljumucati bilaa khuba alxisbada waxaa la yidhaahdaa ajir laga dalbo amru bilmacruuf wanahyi cani ilmunkar waxaan anigu ajir ilaahay agtiisa kaga raadinayaa buu leeyahay qolada bannaysay salaada jumcada khudba la-aan banaysay alxisba calaa man jawaza salaata aljumucati bilaa khudba ninkii raba inuu maalmo aqriya waa iga soo dooni karaa wa an tusallaa waa in la tukada ragcatayni laba ragcadood masalada waa ijmaac salaada jumcadu inay laba ragcadood tahay rag badanoy ka mid yihiin alxaafid ibnu lmundir fi lijmaacina waa soo guuriyeen ijmaacaasi iyo ibni xasmiba fii maraatib اlijmaaci nabigeennana way ka sugan tahay calayh الsalaatu wasalaam oo xadiidkii nasaa-i wariyey ee cumar ibn اkhadaab radi allahu canhu waa kii ku lahaa ciiddu waa laba ragcadood musaafirku waa laba ragcadood waاljumucatu rakcataani tamaamu gayru qasrin calىa lisaani muxamadi salى اllahu alayh wasalam nebi moxamed afkiisaan ka hayaa jumcadu laba ragcadood inay tahay sidaasuuna u tukan jiray nabigeena sala allahu alayh ali wasalam fii jamaacatin jamaacana in lagu tukada wey way xilligii nabiga alay slam jumco aan jamaaco lahayn weligeed lama tukan cadadkeedana waaba kan ka soo hadalnay jamaacadu intee bay ugu yaraan kartaa wahay-aatuha